alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu joognay aayadda afariyo labaatanaad ee min suurati annisaa ayaynu joognay aayaddana laqbadeeda waa marnay macnaha guud ee aayaddu ay ku saabsan tahay waa in dumarka la qabaa iyaguna ay xaaraan yihiin in cid kale guursataa iyadoo la qabo inay ragga kale ka xariman yihiin oo xaaraan ka yihiin sabab baynay lahayd sababtay lahayd waxay ahayd muslim baa saxiixa ku soo wariyey wa imaam axmed iyo tirmidi iyo nasaa waa soo wariyeen ana rasuul allahi sala allahu alayh wasalama yowma xunaynin bacasa jeyshan ilaa awtaas abu saciidin alkhudri waxa uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintii xunayn ee ghaswatu xunayn ay dhacday ciidan buu u diray awtaas u diray meesha awtaas la yidhaahdo falaquu caduwan faqataluuhum fadaharuu calayhim cadow bay la kulmeen cadowgii waa la dirireen cadow gaalaad bay la kulmeen dabeedna waa la dagaalameen waa ka qaalib noqdeenoo waa ka gacan sarreeyeen wa asaabuu sabaaya waxay heleen maato ay soo qafaasheen fakaana naasa min asxaabi rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam taxarajuu min khishyaanihinna min ajli aswaajihinna min almushrikiin waxaad mooddaa lafdiga riwaayada muslim waxay sheegaysaa waxaad mooddaa cid ka mida saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam inay yacni xoogaa dhibsadeen dumar rag gaaliya ay qabaan iyagu inay u tagaan oo milkulyamiin ugu tagaan dumarku sidoodaba waxay ku bannaanaada laba dariiqo mid waa guur midna waa milkulyamiin milkulyamiinku waxa weeye ciddii dumarka addoommaha a ah mulkida oo gacantooda ay galaan yacnii ninkii mulkiyaa waxaa u bannaanaanaysa inuu markaa u tago ayaa u bannaan oo milkulyamiinku gabadha addoonta ah ninkalihi yacni sida guurku ugu xalaalaynayo qofka dumara ayaa markaa milkulyamiinkuna ugu xalaalaynaya addoontaa uu leeyahay marka marka gaaladii laga soo qafaasho gaaladii xarbiyiinta ahaa marka laga soo qafaasho maatadoodii gaaladii muslimiinta la dagaalamaysay dumarkii waxay noqonayaan addoommay noqonayaan addoommaha caynkaasa marka qaybta laga taago la qaybiyo dumarkaa addoommaha ah ciddii qayb ahaan u heshaa ninkii u hela ayay markaa u bannaanaanaysa marka saxaabada qaarkood baa dhibsaday oo isyidhi ma dumar rag qabaan oo rag gaaliya ay qabaan baa u tegaysaan fa anzala allahu caza wajalla fi dalika waalmuxsanaatu min annisa'i ila maa malakat aymaanukum aayaddan buu allah soo dejiyey oo xukunka arrinkaas uu ku soo dejiyey fahunna lakum xalaalun ida nqadat ciddatuhunna lafdiga riwaayada muslim saas weeye alfaad kale oo markaa kollay ugu soo aroortay imaam axmed iyo tirmidi ay ugu soo arooreenna waa jiraan oo tilmaamaya asabna nisaan min sabi awtaasin walahunna aswaajun fakarihna an naqa calayhinna walahunna aswaajun fasa'alna anabiya sala allahu alayh wasalam fanasalat hadihi alaaya calaa kulli xaal sababu nusuulkaa leedahay aayaddani marka waxaa laga tilmaamayaa dumarka raggu qabaan xaaraan bay idinka tahay inaad guursataan iyo inaa u tagtaan toonna marka laga reebo kuwa midigyaalkiinnu hanatay ilaa maa malakat aymaanukum istisnaa baa la geliyey marka waxaa la tilmaamayaa dumarka addoommaha ee mulkideen iyagu rag ha qabi jireenba gaalo ahiye way idiin bannaanaadeen oo milkulyamiin bay idinku bannaanaadeen taasay idinku bannaan yihiin laakiin shardi bay leeyihiin shardigaasi waa maxay waa in istibraa lagu sameeyo ama lafdiga muslime qoraya ida idanqadat ciddatuhunna waa tajawuz waxaana looga jeedaa istibraa'ii baa laga tilmaamaya istibraagii ayaa looga jeedaa oo nabigu calayhi salaatu wasalaam saynu hore u sheegnay waxa uu yidhi laa tuuta'u xaamilun xataa tadaca walaa xaa'ilun xataa tastabri'a bixayda yacni looma tegayo qof dumara oo uur leh milkulyamiinba ha ahaato waxaa loogu tegayaaye ilaa uurkeeda ay dhigto loo tegi maayo yacni ha u tegina waa nafyun yuraadu bihi nahyu mid waxa weeye aan uur lahaynna oo dumarka addoommaha ka midana iyadana loo tegi maayo ilama iyo markaa waxa weeye raximkeeda baraa'adiisu ay ku muuqato isku beri yeesho bimacnaa ku caddayso inay markaa uurka aan waxba ugu jirin hal mar inay xaydo marka dhiigga caadada markay hal mar xaydo baa dhacaya marka waxaa cadadbax iyo istibraaba kala jira labada baab way ishuseeyaan mid walba waa mid wax xalaalaynaya marka shabah bay gees isaga leeyihiin laakiin tirsigay ku kala duwan yihiin yacnii ciddada waa gaar istibraaguna waa nooc kale oo istibraa'u raxim baa la yidhaahdaa qofka dumara inay uur ayna lahayn ayaa markaa lagu aqoonsanaya hadday uur leedahayna ilaa intay uurka dhigayso looma tegaayo walowba nin marka ha mulkii oo addoon gacantiisa soo gashayba ha noqotee wuxuu sugayaa ilaa intay ka umulayso haddaynay uur lahaynna hal mar hadday xaydo oo xaydka ay ka daahir noqoto inuu u taga ayaa markaa bannaan marka sidaas ayaa laga tilmaamaya waalmuxsanaatu min annisaa'i ilaa maa malakat aymaanukum kitaab allaahi calaykum yacnii xukunka sidaas ayaa ilaahay marka uu sharciyeyo qoray wa uxilla lakum maa waraa'a dalikum wixii intaa ka soo hadhay waa laydin xalaaleeyey yacnii inta muxaramaatu nisaa inta ah qadarka halkan laynoogu sheegay waxa raacaya wixii kale deliil kale marka uu ku daro sida waxa weeye kulminta la kulminaayo labadii marka waxa weeye inantii iyo eeddadeed ama inantii iyo habaryarteed ruma yacni marka waxa weeye waa ashyaada la ilxaaqiyey marka intaa wixii ka soo hadhay waxay idin yihiin xalaal bay idin yihiin jumhuur ahlicilmi saasay ku fasireen waana sida saxiixa qowl kalea jiro odhanaya waa uxilla lakum maa waraa'a daalikum in laga tilmaamaayo wixii markaa afarta ka yari waxay yacni idin yihiin xalaal waa laydin xalaaleeyey maa waraa'a dalikum bimacnaa maa duuna dalik madkuurka lasoo sheegay wixii ka soo sokeeya oo maa duuna alarbaca laga tilmaamaayo laakiin qowlkaasi waxa weye waa qowl markaa shaad ah yacni markaa laa yucawalu calayh lama cuskanaayo jumhuuru ahlilcilmi siday ku fasireen oo maa siwaa daalika macnuhu inuu dhacaayo waraa daalika siwaa daalik ayaa markaa saxan maa waraa daalikum bimacnaa maa siwaa daalikum waxaa loo jeedaa intaa muxaramaadka wixii ka soo haray waxay idin yihiin xalaal bay idin yihiin an tabtaguu biamwaalikum muxsiniina hayra musaafixiin yacnii xoolihiinna yacni inaad ku doontaan baa idin xalaala xoolihiinna inaad ku raadisaan ama ha noqoto markaysagaa meherkii bisadaaqin aw bisaman waa ka ka odhanaaya jalaaldiin asuyuuti marka bisadaaqa wuxuu u jeedaa tii la guursanaayey oo dee meher bay markaa yeelanaysaa marka hore meherka ha loo cayimo ama yaan loo cayimin mafruudo ha noqoto ama mufawado ha noqoto qofka dumari waxay yeelanaysaa meher bay markaa yeelanaysa allahuma ilaa markay mufawado tahay aan wax mehera loo cayimin ee biduuni mahar in lagu guursado ila way mehersamaysaa iyadoo aan meher loo cayiminoo suuratulbaqarayn ku soo marre labada noocba waa lagu sheegay ya marka haddayn markaa taa tahay haddii uu ninkii talaaqoo furo isagaan u tegin mutca yeelanaysaa wax mehera ma yeelanaysa sida saxiixa marka meherku wuxuu markaa isagoo dhammaystiranna ugu waajibayaa in ama ninku ka dhinto walow yaanu uba teginbe ama inuu u dukhuulo u tago ayaa meherku isagoo dhammaystiran u waajibaya haddii markaa meher loo cayimay markii hore oo meher magacaaban lagu meheriyeyna nus baa ugu waajibaya caqdigu inuu ku dhacay nus baa ugu waajibaya hadduu markiiba talaaqo isagaan u tegin laakiin markii hore mafruuda ay ahaydoo meher loo cayimay kala badhow badh ayaa u waajibay oo innagu kusoo marray suurat lbaqara fa maa faradtum ila an yacfuuna aw yacfua aladii biyadihi cuqdat nikaax waa yahay marka bisamanna waxaa laga tilmaamayaa addoonta wixii lagu soo iibsanayey lacagtii lagu soo iibsanayey ilaa addoontii hadduu soo iibsado milkulyamiyu markaa ugu tegayaa markaana wax meherana dee ugama baahna fama istamtactum bihi minhunna faatuuhunna ujuurahunna fariida aayaddan qadarkani muxuu ku saabsan yahay ma mutcadii mutcatu nikaax buu ku saabsan yahay mise guurka la yaqaane hadda mashruuca ah buu ku saabsan yahay bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen sida mujaahid oo kale laga soo wariyey wuxuu ku saabsanaa mutcatu nikaax meher shardigii buu ku saabsanaa saasuu yidhi laakiin jumhuuru ahlicilmi salafan wa khalafan waxay yidhaahdeen maya waxaa laga tilmaamayaa waa nikaaxa mashruuce la yaqaano weeye ee mutcatu nikaax ma aha mutcatu nikaax waxa weeye waa meher shardi weeye waa guur markaa mu'aqata oo wakhti mucayana caqdiga lagu xusaayo muddadaas markaa inuu qabaayo inuu bil qabaayo ayaa caqdiguba ku dhacaya marka hore ama markaa intaasoo maalmood inuu qabayo ama sanad inuu qaba waxaana lagu magacaabayaa lagu sheegayaa muddada fii sulbi alcaqdi caqdiga laftiisa lagu magacaabaya lagu sheegaya marka waabay bannaanayd laakiin markii dambe waa la nasakhay xukunkaasoo waa la zuuliyey nebigu calayhi salaatu wasalaam mutcada mutcatu nikaax ama mutcatu nisaa waagii hore waa idmay oo saxaabadu waa u fasaxay dee saxaabadu markaysaga waa ku tamatuceen waa sameeyeen kadibna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa reebay waxaanuu yidhi ciddii markaysaga eh, dumar markaa uu ku guursaday eh, mutcatu nikaaxa ama meher shardiga uu ku guursaday ciddii qabtaa ha sii daayo oo waddada ha u banneeyo ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam axaadiis badanna uu ku nahayayo ayuu markaas soo aroortay ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan in markaa ruqsadu soo noqnoqotay oo mar intuu nebigu idmay haddana reebay oo nahiyey haddana mar labaad uu idmay oo oggolaaday oo ay haddana sameeyeen saxaabada qaarkood dabeedna haddana reebay oo nahiyey shaafici wuxuu leeyahy laba goor baa la nasakha markii hore inta markaa la idmay oo nebigu idmay ayuu markaa haddana nasakhay oo xukunkaas uu markaa waxaweeye markaa u caddeeyey inaanu baaqi ahayn haddana mar labaad buu nebigu idmay oo ogolaaday shaafici baa odhanaya markaasuu haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam nasakhay markaa naskhigaasay ku joogtaa culamada qaarkood way ka badiyeenoo waxay yidhaahdeen intaa in ka badan baa markaysagaa la idmay oo inta markaa nebigu oggolaaday markii hore oo yacni saxaabada qaar ay sameeyeen baa la oo la reebay haddana waa loo fasaxay haddana waa laga reebay haddana waa loo fasaxay haddana waa laga reebay saddex goor ama afar goor baa idanku soo noqnoqday markii dambe waxay ku dambaysay nahyiga la reebay ilal abaad ayaa la nahyey saxaabo fara badan baana soo warisay nahyiga caynkaasa oo waxa weeye axaadiis badan baa ku timi shiicada badankoodu hadda mutcatunisaagii waa ku dheggan yihiin waxay leeyihiin meher shardigaasi waa baaqi oo waa jiraa oo laba mutco labadaba way jiraanoo in laga taga ma aha mid waa mutcatu lxaji midna waa mutcatu nisaa mutcatulxajigu inay baaqi tahay shaki kuma jiro oo tamatuca markaysagaa nusuga la yidhaahdaa oo xajka yacni markaa iyo cumrada safar keliya lagu wada gudanaayo oo la hormarinaayo cumrada oo bilihii xajka gudaheeda la cumraysanaayo dabeedna laga xalaaloobaayo kadibna isla safarkii iyadaan dib loo laabmin oo guryihii lagu noqon yacnii markaa haddana waxa weeye marka xajka ku soo gelaayo haddana markaa la xajinaayo xajka iyo cumraduna shakhsi keliya u wada dhacayaan safar keliyan lagu wada gudanaa bilaha xajkana ay dhacayso yacni markaa cumradu bilaha xajku waxa weye waa shawaal iyo dulqacda iyo cashru layaalin min dilxija waa bisha shawaale soonfur iyo dulqacda bisha markaa waxa weeye sida taal iyo waxa weeye tobanka habeene ugu horeeya yacni dulxija ugu horeeya bisha arafo kuwaasaa waxaa la yidhaahdaa ashhurulxaji alxaju ashhurun macluumaat xajku waa bilo la yaqaan waa mid bilo la yaqaan u saaxiiba weeye waa innagii ku soo marray suuratu albaqara ayaynu ku soo marray min sunnati alxaji laa yuxrama bilxaji ila fii ashhuri alxaj waatay saxaabada qaarkood sidaa yidhahdeen xukmu rafci bayna leedahay waa yahay marka mutcada mutcatu nisaa baaqi ma aha way sameeyaan hadda markaysaga yacni shiicadu wa khaasatan raafidadu aad bay ugu daran yihiin waxaanay ka dhigaan fadiilo aad iyo aad u weyn in mutcata mutcatu nisaa uu ku sugan yihi ilaa ay sheegeen yacni fadiilo aan la malayn karin lagu gaadhaayo tamatuca dumarka yani markaa e, meher shardiga lagu guursanayo dabeedna markaasa waxay ka dhigeen in sidaas ay u galaabaxaan oo ay marka waxa weeye mutcatunisaagii yacni agtooda weli uma baahna shuhuud uma baahna waxba uma baahna yacni waxa weeye sidaa marka ay iyagu qabaan waxa weeye ninka iyo qofka dumara ayaa marka isaga ka heshiinaya yacni ujrada iyo wakhtiga yani qabuulka marka inay bixiso un weey ya hadday doonto saacaday noqon karta ya yani saacadaan wada tumanaynaa weeye marka waxa weeye yacni marka mutcada noocaasi waxa weeye waa mid markaa xaaraanaan bannaanayn xataa aalu beytka ayaa soo wariyey nahyiga nebigu calayhi salaatu wasalaam u reebay oo waxa weeye cali bn abi aalib laftiisu waa soo wariyey nahaa rasuul llahi sala allahu alayh wasalam can mutca can mutcati nisaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa reebay mutcada markaysagaa dumarka tamatucooda yacni meher shardiga nebigu waa nahyey saxaabada kalena waa soo wariyey marka waxa weeye xukun aan baaqi ahayn weeye yacni xukun aan baaqi ahayn weeye dariiqada ay u sameeyaanna dariiqo waafaqsan xataa sidii waagii hore loo idmay waafaqsan ma aha waa dariiqo ka duwan waayo xagga markaa haddii laga eego shuruudaha guurku leeyahay waxay kala mid ahayd yacni markaa guurka kaley kala mid ahayd laakiin xagga wakhtigunbay ka duwanay iyaga marka waxa shuruudaha ma leh laa weli walaa shuud walaa kada walaa walaa walaa ya waa midda kale agtooda markaysa marka cadadbaxa xataa lafteeda way ka xeeladaysanayaan markaase waxay ka dhigayaan markaysa qofkii dumar ahayd inay hadday doonto yacni marka waxa weeye maalin keliya ama maalmo yacni markaa dhowr maalmoodoo isku xigaa intaasoo nin inay isu mari karto intaasu xataa haddii markaysa uur ku soo baxo ciyaa leh makii horaa leh markii saacadda horaale makii saacadda dambaale makii geelinka horaale makii gelinka dambaale makii habeenkiibaale makii yacni keebaale markaysaa mid midle xataa la garan maayo siyaalaha ay sameeyaan qolyaha markaa shiicadu weliba mutcada u sameeyaan mid waafaqsan ma aha sidii waagii hore loo ruqseeyey waa mid ka duwan saynu soo sheegnay yacni shuruudaha nikaaxa waxay la mid ahayd shuruudaha nikaaxa kale leeyahay bay la mid ahaydee xagga muddada bes buu kaga duwanaa xagga bes ayuu kaga duwanaa xukum ahaanna dee waa la nasakhay marka waxa weeye shuruudihii nikaaxa may waafajin waa midda labaad ee waxay kaloo sameeyeen inay ciddada lafteeda ka xeeladaystaan dabeedna ay dhacayso wakhti isku dhow ama isku maalin keliya ama laba saddex maalmood oo isku xiga in rag kala duwani qofkii dumar ahayd ay u tegayaan oo mid waliba odhanaya mar baan ka mutcaysanayaan almuhim aayaddan fama istamtactum bihi minhunna faatuuhunna ujuurahunna fariida sida saxiixa ee jamaahiru ahlicilmi ay qabaan waxay ku saabsan tahay guurka caadigaay ku saabsan tahay guurka la yaqaan laftiisay ku saabsan tahay mashruuca inoo ah waayo nooc istimtaaca lagu samaynaya isaga laftiisa meherna waa yeelanayaa fama istamtactum bihi minhunna faatuuhunna ujuurahunna fariida marka saas aawadeed maadaama istimtaacii nikaaxa looga jeedo yacni wax muddo ah oo markaysagaa ku gaari ma jiro mid walbana dee istimtaac waa ka dhacayey hadday markaa tahay kii mu'aqadka ahaa ee mutcatu nisaa iyo hadday tahay nikaaxan marka waxa mutacayinu maaha kaas ee jumhuur ahlicilmi waxay ku fasireen in laga tilmaamaayo nikaaxa mashruuca in laga tilmaamaayo fa aatuuhunna ujuurahunna fariida markaa dumarka meheradooda waa in la siiyaa waana dayndee yaqaan qofka markaa lagu leeyahay saas aawadee inuu hore isaga bixiyo ayaa markaysa waxaa fiican oo aanu markaysa waxaa dib u dhigin waayo dayntaas de haddii markaa waxa uu bixin waayo dadka dambe inay ka bixin doonaan ama dadka dhaxalkiisa yeelanaya inay ka bixin doonaan ma garanaayo marka inuu qaanta iska bixiyo iska reebo eh, weeyaan inuu qaanta iska reebo weeyaan yacni waxa weeye qaanta caynkaasina dee waa culus tahay oo waa markaysaga waa dayn weeye waana dhacdaa dadka qaarkood inay markaa ha dhow dumarka ay ku khasbaan inay cafiyaan oo daedna iyagaan raalli ahayn xishood lagaga yeedhsiiyo waan cafiyey dhicina karto inay dimmadiisu taa beri ku noqon weydo oo hantida qofku ka tegay iyagoo u eexaynaya dadka kale ee qaybsanaya ama agoonta iyo waxa la midkaa ah inay yidhaahdaan yacni meherkii dee waa inaad cafidaa oo lagu toojargareeyaa oo dabeedna markaa dabeedna iyadina xishoonaysaa oo dabeedna markaasaa waxa weeye yacni markaa xishood lagaga yeedhsiinayaa waan cafiyey waxaana la ogsoon yahay qofka muslimka ah maalkiisu xalaal noqon maayo sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ilaa bitibi nafsi minhu waxa naftiisu raallida ku tahay mooyaane marka waxaa xishoodka laga yeedhsiiyey yacni markaa dimadiisu inay ku beri noqon weyday u badan tahay marka qaantaa lagu leeyahay qofku waa inuu iska bixiyaa oo xubnaha taranka waxa lagu bannaystay ee lagu xalaashaday waa in layska gudaa oo inta markaa waxa weeye yacni uu qofku awoodi karayo ee zamanulimkaanka u joogo waa inuu qaantaa iska bixiyaa waxaa dhacday dadka qaarkood markay geeriyoodeen in waxa weeye markaa xabaalaha ay ka soo qayliyeen oo lagu riyooday deynta iga bixiya deynta iga bixiya marka cala kulli xaal taasna waxa weeye allah wuxuu yidhi fa aatuuhunna ujuurahunna fariida in la faral yeelana allah waa sheegay walaa junaaxa calaykum fiima taraadaytum bihi min bacdi alfariida dembina kuma qabtaan waxay isaga raali noqotaan yacni markaa faralka yacni markaa la faral yeelay dabadeed yacni qadarkaa la fardiyey dabadeed waxay isaga raalli noqotaanoo ama ziyaada ama wax kadhina ama cafi dhammaystiran ah dembi kuma qabtaan oo qofka dumare haddii bitiibi nafsi minha nafteeda ku raalliya si kulliya ay u cafido ama wax ka mida ay ka cafido yacni waxa weeye waa u bannaan tahay waana ka dhacayaa haddii waxa weeye markaa ziyaado uu ugu daraayo yacni markaa isaguna raalli ahaansho ugu daro waxay noqonaysaa inaynay iyaduna dembi ku qabin qadarkii in la bixiyo iyo in marka waxa weeye yacni wax ka mida ah laga cafiyo iyo in kulliba laga cafiyo iyo in siyaadaba loogu daro inta mid walba haddii markaa arrinka noocaasi taraadi ku dhacay oo yacni markaa cidda yacni khaasatan yacni marba tabarrucaysa ama cafiga ku tabarrucaysa ama ziyaadada ku tabarrucaysa ay ku raalli tahay yacni darafka kalena dembi kuma qabo kan markaa yani laftiisuna dembi kuma qabo walaa junaaxa calaykum fima taraadaytum bihi min bacdi alfariida waa ka odhanaaya min xadiha aw bacdiha aw ziyaadatin calayha sidaas waa ka odhanaaya aayadda walmuxsanaatu waxaa looga jeedaa dumarkii la qabay baa looga jeedaa dawaatu alaswaaj baa laga tilmaamaya ixsaanka qur'aanka waxaa loo isticmaalaa mar waxaa loo isticmaalaa dawaat alaswaaj dumarkii ragga lahaa ee la qabay waana sida mawdican ay ugu soo aroortay muxsiniina hayra musaafixiin lafteeda waxa weeye waa mutasawijiina xaalaa guursanaysaan baa laga tilmaamaya meelaha kale qur'aanka muxsanaat ay ku timi labada xarakaa soo aroortay kordhigga iyo hoosdhigga labadaba oo qiraa'a ahaan la akhriyey laakiin mawdican waxaa la waafaqay kordhiggeeda la ysku waafaqay marka waa tii la guursaday markaa yani marka waa la dhowray oo guur baa lagu dhowro waa la guursadaa laga tilmaamaya sidaas ayaa laga tilmaamaya muxsinaad marka la yidhaahdana waxaa laga tilmaamaya inay iyagu guursadeen baa laga tilmaamaya isguursigu dee labada darafba waa ka dhacaya waa waayahay iyadoo dumarka loo isnaadinayana waa innagii aragnay fain tallaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayrah hadduu ninku markaa saddexda dalqadoodba qofka dumara furo oo dalqaduhu ay dhammaadaan falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayrah ya mar baa nin baa igu yidhi yacni dumarkii sare isu qaadayaanoo waxay odhanayaan markaan isguursannay ya markii lay guursaday odhan maysa buuri intay sare isu qaadaan bay odhanaya markaanu isguursannay hebel markaasaan waxaan ku idho waxaabay odhan kartaa markaan guursaday hebele <laughs> miyaad arag baan ku idhi aanka xataa tankixa zawjan hayrah tankixa faacilkeedu waa qofka dumara hiya weeye zawjkuna waxa weeye waa kan la guursaday weeyi haddii markaa la guursaday iyaduna waxbay guursatay waa la isguursaday marka laa ishkaal <laughs> waxaabay odhan kartaa markaan guursaday hebele waayahay macaanida loo isticmaalo ixsaanka waxaa kaloo ka mid mida in laga tilmaamaayo dhowrsoonida oo almuxsanaat laga tilmaamayo alcafaa'if kuwii dhowrsoonaa macnahana waa loo isticmaalaa waa macno labaad oo ay u soo aroorto waladiina yarmuuna almuxsanaati marka la sheegaayo almuxsanaat waxaa loo jeeda alcafaa'if kuwii dhowrsoonaa baa loo jeeda macno saddexaad muxsanaat waxaa loo isticmaalaa alxaraa'ir kuwa xorta ah aayadda soo socotaa bay ku sugan tahay waman lam yastatic minkum tawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaati alxaraa'ir baa loo jeedaa saynu arki doonna insha allahu tacaala macno afraad culammada qaarkood waxay yidhaahdeen islaamnimada loo isticmaalaa laakiin taasna layslama oggola allah waxau yidhi ومن لم yastatic minkum طولا an yankixa almuxsanaati almu'minaati famima malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat waman lam yastatic ku kasta oo aan kari karin minkum xaaluu idinka idinka mid yahay tawlan yacni maal iyo haninimo aan awoodayn tawlku waxaa loo isticmaalaa waxaa kale jira tuul iyo tawl duulku waa dheerarka amaa tawlku waa qaninimada weeye marka halkani tuul maaha waa tawl tawlan ay ghinan wa sacatan yacnii qaninnimo ama markaa hanti yacni markaa uu hayo kaana awooday an yankixa almuxsanaati almu'minaati ay lian yankixa inuu guursado aanu awoodayn qaninnimo waxaa loo jeedaa maal uu ku guursado kaan kari karayn almuxsanaati hablaha xorta ah yacni markaa inuu guursado maal uu ku guursado kaan kari karayn muxsanaadkaasoo almu'minaati kuwa iimaan kale ahaaday fa mimaa malakat aymaanukum ay falyanki ha guursado mimaa malakat aymaanukum kuway midigyaalkiinnu hanatay qaar ka mida ha guursado oo min fatayaatikum hablihiinna ka mid a almu'minaati iimaan kale wallaahu allah aclamu isagaa u cilmile biiimaanikum iimaankiinna bacdukum barhkiinba min bacdin barhka kaluu ka mid ahaadayoo yacni markaa isku asal baa tihiin oo isu munaasib baa tihiin yacni xagga diin ahaan iyo xagga markaysagaa yacni nasab ahaanba oo dee asal keliya laga soo wada jeedaa aadam iyo xawaa baa laga wada yimi fankixuuhunna hablaha addoommada a guursada waa ninkii awoodi kari waayey hablo xora maaluu ku guursado awoodi kari waayey ayaa loo ruqseeyey hablaha addoommaha ah inuu guursado hanti uu addoon ku iibsadana aan haysanin ilaa hadduu haysto hanti uu addoon ku iibsado addoontuu soo iibsanayaa milkulyamiin buu ugu tegayaa guur uma baahna inuu guursado uma baahna sidaasaanu kaga ilmo dhalayaa yaduna waxay noqonaysaa ummu walad bay u noqonaysa ummu walad yacni marka addoon uu ka ilmo dhashado ayay noqonaysa fankixuuhunna hablaha addoommadaa guursada biidni ahlihinna idanka ehelkooda ku guursada oo cidda markaa addoonta leh ayaa markaa yacni idmaysa oo laga idan qaadanaya yacni uga dhigan markaa weligii oo kale wa aatuuhunna siiya ujuurahunna hablaha addoommadaa waxaa siisaan ujuurahunna meheradooda siiya markaa guursataan bilmacruufi macruuf xaalay ku dheehan tahay siiya yacnii siin macruuf ku dheehan hayra musaafixaatin muxsanaatin qaar dhowrsoon xaalay yihiin hayra musaafixaatin qaar aan sinaysanayn xaalay yihiin guursada walaa mutakhidaati akhdaan qaar saaxiibba yeelanayo saaxiibba samaysanayo yacni markaa zinada nooca qarsoon ee saaxiibka gaarkaa ah lala macaamilo yacni kuwa sidaas sameeyana aan ahayn yacni zinada labadeeda nooc midna aan la imanayn hadday tahay kuwa babliga ah ee aan la kala lahayn nooca zinada aan la kala lahayn waata musaafixaad laga cabbiray iyo nooca marka waxa waxaweeye zinada ah ee khafiga ah ee qarsoon waa maxay laba qof baa saaxiib ah nin iyo qof dumara xumaantay sameeyaan laakiin sidii laba isqaboo kaley u sameeyaan qofkaa dumari cid kale nin kale uma yimaado laakiin ninkaasay ismacamiishaan yacni kaasina waa mutakhidaati akhdaar labada nooc midna baa inahay bimacnaa zine oo dhan waynay ka maran tahay hadday tahay nooca babliga ay aan la kala lahayn yaa ee kii yimaadaaba uu gelaayo iyo hadday tahay yacni nooca yacni markaa kooban ee khafiga ah ee waxaweeye cid gaara la ismacmiilanayo faidaa uxsinna haddii markaa la guuriyo axsanna iyo uxsinna waa la akhriyay saynu ku arki doonno tafsiirka marka axsanna hadday guursadaan bay noqonaysaa axsanna marka la yidhaahdo qiraa'ada kale uxsinnana waxay noqonaysaa ay zawijna haddii la guuriyo faidaa uxsinna haddii la guuriyo ay zawijna la guuriyo hablihii addoommada ahaa fa in atayna bifaaxishatin hadday la yimaadaan faaxisho la yimaadaan zino fa calayhinna korkooda waxaa ku sugnaaday nisfu maa kii barhkii baa ku sugnaaday cala almuxsanaati yacnii hablaha xorta ah korkooda ku sugnaaday haddii ay sinaystaan hablaha xorta ahi oo min alcadaabi cadaaba min alcadaabi waxaa loo jeedaa xadkiiyo ciqaabta ah daalika liman khashya alcanata minkum daalika xukumkaasi liman khashiya wuxuu u sugnaaday kii ka baqda alcanata dhibaatada ka baqa dhibaatada waxaa loo jeedaa zinada waayo zinadu waa dhib oo dhibna waa sababaysaa waa dembi weyn oo kabaa'ira dhibaatana waa sababaysaoo cuquubo adduunyo iyo ciqaab aakhiray labadaba leedahay marka canatna asal ahaan waxa layaha mashaqadiiyo dhibaatadaa la yidhahdaa daalika xukunkaas yacnii hablaha addoommaha guurkoodu inuu u bannaan yahay liman khashiya wuxuu u sugnaaday kii ka baqa ninkii ka baqu u sugnaaday alcanata dhibaatada ka baqoo zinada ka baqa minkum xaalu idinka idinka mid yahay wa an tasbiruu khayrun lakum wa an tasbiruu inaad sabirtaan oo aa markaa waxa weeye xumaantii iska ilaalisaan kana adkaysataan markaa hablaha addoommada a guurkooda ka adkaysataan oo aad sabirtaan intaa xoolo helaysaan si aad gabadh xora u guursataan khayrun lakum ayaa idin khayr badan oo idin wanaagsan wallaahu allah ghafuurun waa dembidhaaf badan yahay raxiimun waa naxariis badan yahay yuriidu allaahu liyubayina lakum yuriidu allaahu ilaahay wuxuu doonayaa liyubayina lakum inuu idiin caddeeyo ayuu doonayaa axkaamta shareecada iyo waxyaalaha masaalixdiinnu ku jirto wayahdiyakum iyo inuu idinku hanuuniyuu doonayaa sunana aladiina wadooyinkii kuwii min qablikum idinka hortiin ahaaday ummadihii hore waddooyinkoodii inuu idinku hanuuniyo yacni markaa qumanaa ayuu markaa doonayaa wayatuuba calaykum inuu idinka toobad aqbala ayuu allah doonayaa wallaahu allah caliimun waa cilmi badan yahay xakiimun waa xikmad badan yahay wallaahu allah yuriidu wuxuu doonayaa an yatuuba calaykum inuu idinka toobad aqbaluu doonayaa wa yuriidu aladiina kuwii waxay doonayaan yatabicuuna ashahawaati shahawaadkiiyo waxa naftu jeceshahay raacayay waxay doonayaan an tamiiluu inaa iilataan oo xaqa ka iilataan maylan iilasho cadiiman weyn inaa iilataan bay doonayaan yuriidu allahu allah wuxuu doonayaa an yukhafifa cankum inuu xaggiinna ka fudaydiyo ayuu doonayaa oo yacnii axkaamta idiin sahlo oo idiin fudaydiyo wa khuliqa alinsaanu aadamigana waxaa la abuuray daciifan xaaluu daciif yahay oo shahawaadka siduu uga sabraa ama dumarka siduu uga sabraa ay adag tahay oo uu daciif yahay aayaddan waman lam yastatic minkum tawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaati famima malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat waxay ku saabsan tahay ninkii xoolo uu ku guursado gabadh xora awoodi waaya gabadh xora ma qabo hanti uu ku guursado gabadh xorana ma haysto mar labaadka qof dumaroo addoona maal uu ku soo iibsadana ma haysto addoonna ma leh maal uu ku soo iibsadana ma haysto mar saddexaadka wuxuu uga baqay naftiisii zinu uga baqay waxaa u bannaan qof dumara oo addoon ah oo mu'minada inuu guursadaa u bannaan marka guurkeedu wuxuu ku xidhan yahay saddex shardi ashartu alawal hanti iyo maal uu qof dumaro xora ku guursado waa inaanu haysanin mana guursan mana haysto wuxuu ku guursado gabadh xora mar labaadka naftiisii zinu uga baqan oo wuxuu is yidhi zinaad ku dhici doontaa mar saddexaadka maal uu ku soo iibsado addoonna ma haysto saddexdaa shardi markay dhammaadaan oo dhammaystirmaan waxa u bannaan addoon inuu guursadaa u bannaan laakiin bisharti addoontaasi waa inay tahay mu'minad sharti afraad bay ku noqonaysaa oo kitaabiyad ma noqon karto sida saxiixa marka waxaa ka imanaya afar sharti gabadh xora ma qabo hanti uu ku guursadana ma haysto mar labaadka hanti uu markaa addoon ku soo iibsadana ma haysto mar saddexaadka zinu naftiisa uga baqa waxaa u bannaan qof dumara oo addoon ah oo bisharti mu'minad ah inuu guursadaa u bannaan shuruudda caynkaasa waxaa laga qaadanayaa aayadda waayo allah wuxuu yidhi waman lam yastatic minkum tawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaat marka mantu waa shartiyo yaa ku kastaan kari karin marka kaasaa loo banneeyey inuu guursado dee ciddii kale soo geli maayaan ciddii kale ma soo gelaya waxaa bannaan manta mawsuul in loo laqbeeyo oo macna shardi iska leedahay cumuumkay leedahay daraaddeed waxaa kaloo bannaan in shardiya laga dhigo waayah shardiga ku saabsan inuu zina nafta uga baqana waxaa laga qaatay dalika liman khashiya alcanata minkum halkaasaa laga qaatay halkaas ayaa laga qaatay shardiga inuu markaa addoon aanu haysanin waxaa laga fahmayaa macnaha guud baa laga fahmayaa waayo hadduu addoon haysto dee naftiisii zine uga baqi maayo dee markuu qof dumara u baahdo addoontiisu u tegayaa yaa fa ina aladii macaha mislu aladii macaha waa ka xadiisku ku soo arooray nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi hadduu midkiin arko qof dumara oo ay cajabiso gurigiisa ha ku noqdo haweenaydiisa ha u tago fa ina aladii macaha mislu ladii macaha waayo waxaa tan weheliyaa tanna weheliya hadda ma aragtaa markaa dee waxaweeye tan baa ka kaafinaysa weeye tan baa ka kaafinaysa shardiga ku saabsan in iimaan loo shardinayana waxaa laga qaatay sifada fa mimaa malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat fatayaatkii maxaa lagu qayday almu'minaati wasfiga ah waxa baxay haddaynay mu'minaat ahayn sidaas aawadeed kitaabiyad ma noqonayso oo kitaabayadda maxaa loo diidayaa soo kitaabiyadda laynoo banneeyey hadday markaa dhowrsoon tahay yaa wa طacaamu aladiina uutuu lkitaaba xilun lakum wa طacaamukum xilun lahum walmuxsanaatu min almu'minaati walmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum ida aataytumuuhunna ujuurahunna waata laynoo sheegay markaa in kitaabiyaddu hadday dhowrsoon tahay la guursan karo maxaa hadda halkan loo diiday sababtu maxay tahay waxay culammadu yidhahdeen laba nuqsaan isma raacaan qofka dumare la guursanayaa markay noqotay addoon noqotay naqsi baa ku sugan hadday haddana kitaabiyad noqoto oo mu'minad noqon weydo nuqsaan labaad baa markaa meeshay timi marka laba naqsi isma raacayaan hadda zawaajkii mu'mina waa inay tahy culamada qaarkood qaydkaa shardinimo kamay qaadan mafhuum kamay qaadan almu'minaati oo waxay yidhaahdeen min xaysu alghaalib ayuunbaa markaysaga sifada maadaama dee hablaha addoommada ahi ay islaami jireen oo islaamnimadu ku badnayd markay gacan galaan marka dambe hadday waaye markaysaga marka gaalnimadii ku baaqi noqdaan bay islaamnimadii ku dambeyn jireen sida haalibka ah marka waa jaryun cala alhaalib yani markaa saasay culamada qaarkood yahay saas aawoodee laa mafhuuma lahu waxaase markaa fiican in mafhuum hadda laga qaadanayo waayo wakhtiga ay bannaanaanaysaa dee marka hore ay soo gacan gelayaan haalibkoodu dee waa gaalo waa gaaloba markay soo gacan gelayaan isla markay gacan galaan oo la qabsado qabsadoo lasoo taxaabto hadday markiiba islaamaan dee ma xor ma noqonayaan hore hadday muslim u ahaayeen oo ay caddaadaan inay hore muslimada ay u ahayd dee lama addoonsanaayo yaa laakiin waxa weeye islaamnimada ay muujisato markaa la qabto xaalka noocaasa dee waxa weeye kama badbaadinayso yacni marka riqigii kama badbaadinayso oo lama odhanayo lama addoonsan karo lama odhanayo waayahay markaa taana saas weeye madaahibta qaarkood waxay qabaan sida xanafiyadoo kale shuruudaha caynkaasa inaan loo shardinayn waxay leeyihiin madhabulxanafiya iyadoo yacni uu e, awoodi karaayo gabadh xora inuu guursado ayuu addoonta guursan karaa iyadaan zina aanu ka baqin ayuu guursan karaa maxay qabsadeen aayadda kale cumuumkeeda waalmuxsanaatu min almu'minaati waalmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waxaydaan laba kala saarin dumarka kitaabiyaadka ee muxsanaadkaa dhammaan in la guursan karo ayaa aayaddu marka ay tilmaamaysaa lamana kala qaadin ma addoommaa ma xorbaa lama kala qaadin ma zinuu ka baqay kan guursanaya ma kama baqin marka saas aawadeed waxay yidhaahdeen yacni waxa weeye cala litlaaq bay u bannaan tahay waxa shardi una ah inaanu gabadh xora qabin uunbaa sharti ah wa kaannahu ay leeyihiin waman lam yastatic minkum tawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaat waxaa laga tilmaamayaa in waxa weeye laasimkii ka dhalanaya inuu markaas yacni aanu jirin marka haddaanu gabadh xora qabin walow maaluu ku guursadaba ha haystee waa u bannaantay kulahaa laakiin sida saxiixa waa sida jumhuuru ahlicilmi ku tageen aayadda kale cumuumkeedana waxaa khasisaysaa aayaddan baa khasisaysa adilada sharcigaana waxaa waajiba in la kulmiyo oo axkaamta laga wada qaato ayaa markaa waajiba oo jamciga ayaa waajiba waljamcu waajibun mataa maa amkana ilaa falilakhiiri naskun buuyina marka sidaas aawadeed dariiqa lagu jamcinayaana waxay tahay marka dumarka dhowrsoon ee kitaabiyaadka ahi ay xor yihiin waa la guursan karaa cala alitlaaq laakiin hadday addoomma yihiin aayaddan baa si gaara u sheegaysaa shuruudahaasaa loo dhigayaa marka waxaweye la guursanayo shuruudda caynkaasa ayaa loo shardinayaa markaa shuruuddaasay ku bannaanaanaysa shuruuddaas ayay markaa ku bannaanaanaysa allah waxau yidhi waman lam yastatic minkum tawlan ku kasta oo aan kari karin minkum xaaluu idinka idinka mid yahay tawlan yacni ay ghinan haninimo iyo maal iyo hanti aan awoodi karayn an yankixa ila an yankixa inuu guursado wax hanti aanu awoodi karayn almuxsanaati dumarka markaa xortaa inuu guursado almuxsanaat waxaa loo jeedaa alxaraa'ir kuwa xortaa inuu guursado aan kari karayn maaluu ku guursadana aan haysan dumarkaa xortoo almu'minaati kuwa iimaan kale ahaaday huwa jaryun cala alghaalibi haalibkii baa lagu markaa socday oo lagu dareeriyey oo dee kitaabiyaadkii inuu guursadaa xorta ahaa dumarkii kitaabiyaadka ee xorta ahaa ee dhowrsoonaa way u bannaan tahay walow haba heli karayo yacni markaa qof dumaroo mu'minadoo xor ah maal uu ku guursado haba kari karaye laakiin markaa ha bannaanaatee waxaa fiican gabadha mu'minadda inuu guursado kitaabiyadda aanu guursan baa fiican saas aawadee cumar bnu khataab waa kii nahiyoo reebay dumarka kitaabiyaadkaa in la guursado nahyigaa uu reebayana ugama jeedin taxriim ugama jeedin wuxuu uga jeeday yacni markaa dumarka mu'minaadka ah in markaa iyaga la guursado yacni markaa maadaama iyagu dee ay yihiin kuwa diin u saaxiiba fadfar bidaati diini taribat yadaak tarbiyadii ubadkana ay u fiican tahay yacni markaa xataa waxaway dee ninka markaa laftiisa dee gabadha mu'minadaabaa u fiican gabadhan kitaabiyadda ah waxaa dhici karta waxyaalaha qaarkood oo dee markaysaga markaa yacni aan xalaal ahayn dee in markaa iyadu ay u qabto hadday doonto inay u bannaan tahay oo yacni markaa ay iska isticmaalayso ama ay iska cunayso yacni sida kiristaanku khinsiirkii waxa ay isaga cunaan iyadoo laga yaabo shareecadoodii inaynay ku bannaanayn waa yahay ta kale najaasaadkiiyo waxyaalaha noocaas oo dhan dee aada isagama ilaalinayso yacni taasna waa iyaduna waa jirta tarbiyadii ubadkuna dee iyaduna waa daran tahay ninka haddii geeri degdegii ku timaado ubadka ayaa u cida dee waxa weeye kaniisadday geynays yaa say doontay dee ka yeelays sida marka wakhtiyada qaar dhacdayba huwa jaryun cala alghaalibi waa haalibka oo lagu dareeraayo lagu soconaayo falaa mafhuuma lahu mafhuum ma leh yacni mafhuum mukhaalafo laga qaadan maayo lama odhanaayo xaraa'irta yacni mu'minaat markii la yidhi waxa baxay ciddaan mu'minaat ahaynoo dumarkii ahlu baa ah baxay la odhan maayo ilaa aayadda kale ay ka hor imanaysa hadiisaa la yidhahdee fa mima malakat aymaanukum ay fayankixu wuxuu guursanayaa mimaa malakat aymaanukum kuway midigyaalkiinnu hanatay ayuu guursanaya marka yankixu buu qadaray waxaa fiican falyankix in la qadaraa fiican falyankix ha guursado mimaa malakat aymaanukum kuwa midigyaalkiinnu hanatay ha guursado oo min fatayaatikum hablihiinna ka mida hablihiinnaasoo almu'minaati mu'minaat oo iimaan ku sifaysan wallaahu allah aclamu isaga ayaa u cilmile biiimaanikum iimaankiinna isaga ayaa u cilmile oo cidda iimaan ku sugan yahay iyo ciddaannu ku sugnayn rabbi ayaa kala og faktafuu bidaahirih ku kaaftooma daahirkiisa iyo muuqaalkiisa iimaanka daahirkiisa idinka muuqda ku kaaftooma innagu xaqiiqatan qofku marka waxa weeye mu'min miyaa mise ma aha mu'minad miyaa mise ma aha xaqiiqatan markaysaga midaynu idraakayna ma aha waxaa dhici karta qofku inuu iimaan muujisto daahirkiisana acmaasha wanaagsan sameeyo ya dabeedna markaa baatinkana munaafiqnimo uu qarsanayaa dhici karta ya aanu markaa diintii rumaysnayn ila qalbigiisa ma ogini allah muxuu yidhi wa miman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wa min ahli lmadiinati maraduu cala annifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum kuwa hareerihiinna ku sugan waxaa ka mida reer miyiga ah iyo reer madiinaba waxaa ka mida munaafiquun qaar munaafiqiina oo munaafiqnimada yacni ku hoolmay oo xarfaan ku noqday laa taclamuhum naxnu naclamuhum inay munaafiqiin yihiin nebi maxamedow ma ogid annagaa og ba allah yidhi ila qalbiga nebigu daalacan maayo waxa ku sugan ma ogeen oo daahirku ka aqbalaya yacni qofkii looga warramay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo loo waxyooday baatinkiisa waxaa ku sugan in iimaan iyo ikhlaas tahay iyo inay munaafiqnimo tahay nebiga waxyi loogu sheegay markaa waa og yahay laakiin ciddii kale aan nebiga loo waxyoono waxyi loogu sheegin waxaa baatinkiisa ku sugan dee daahirku ka aqbalayaa kama warqabo nebigu calayhi salaatu wasalaam yaqiinan waxaa markaysaga baatinkiisa ku sugan laa taclamuhum naxnu naclamuhum marka daahirkaa dadka laga aqbalaya marka qofkii wanaag laga arko wanaag baa lagu malaynayaa khayr baana loo rajaynayaa ya qofkii xumaan laga arkana xumaan baa lagu malaynayaa yacni markaa waana looga baqayaa markaysaa markaa yacni dee ciqaab iyo cadaab laakiin looma dardaar warinayo janno geli maysid la odhan maayo ya muxuu yidhi cumar bnu khataab إن anaasan kaanuu yu'aakhaduuna على cahdi rasuuli illahi sala allahu alay wasalam bilwaxyi wa ina alwaxya qad inqatac wa inama nu'aakhidukum ulana bima dahara lana min acmaalikum faman adhara lana khayran aminnahu wa qarabnaah waman adhara lana hayra dalika lam na'manhu walam nuqaribhu wain qaala ina sariiratahu xasana xadiiska bukhaariga ee hadalka markaysaa cumar bnu khadaab ku khudbadeeyey wuxuu dad baa wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa wax loogu qaban jiray waxyiga oo waxyi laakiin hadda waxaan wax idinku qabanaynaa wixii camalkiinna nooga muuqda baan wax idinku qabanaynaa kii khayr noo muujista waa nabadgelinaynaa cumar baa ku khudbadeeyoo yidhi ya kii khayr noo muujista waa nabadgelinaynaa waana soo dhowaynaynaa kii waxaan khayr ahayn noo muujistana lam na'manhu walam nuqarribhu mana nabadgelinayno mana soo dhowaynayno haba yidhahdo niyaddaydii oo markaa baatinkaygu waa wanaagsan yahay bi haddamaarta marka dadka waxaa lagula mucaamilaya dawaahirta lagula mucaamilaya daahirkaas waxaa dhici karta lagula mucaamilayaa in baatinku ka duwan yahi oo khilaafsan yahay ya qiso cajiibaa dhacday waxaa dhacday shiikhii markaa culammada shanaaqidada yacni markaa ibnu buuna inuu ahaa baan filayaa nin caddaan oo faransiisa ah u yimi markuu u yimi islaamnimu muujistay wuxuu doonayay diinta inuu ka bartuu doonayay muddo badan buu la joogay diintii buu ka bartay qur-aankii buu xafiday xaafidulqur'aan buu noqday shiikhii waa ku kalsoonaaday wuxuu mooday ninkan dee markaysaga yacnii cilmiga sidan ugu sabrayey ee ugu adkaysanayey ee qur'aankiina korka ka qabtay yaa nin oo wanaagsan inuu yahay ayuu dee daahirkiisa u qaatay salaaddii baabu natuji buu buuhi muddo sannad uu tujinayey muddo sannad ah ayuu tujinayey oo masjidkii baa imaam ka noqday kadib uu berigii dambe yidhi waa tegayaa dabeedna markaysaa waa wadacay waa tegey markuu tegey buu risaalad u soo qoray warqadduu u soo qoray wuxuu ugu shukri naqayey inuu diinta baray ninkan waa mustashriq doonaya diintii inuu barto oo niman badan baa dee markaysagaa diinta intay barteen markaa si ay u fasahaadiyaan diintii bay hadhow kutuba qorayaan marka dee haddaanu aqoon u lahayn siduu doono waxuma dhigi karo wuxuu uga shukri naqay horta diintii inuu baray kadibna wuxuu yidhi waad ku mahadsan tahay oo waan kaaga shukri naqayaa barista aad diinta i bartay laakiin waxaan kuu sheegayaa diinta anigu ma rumaysnayn yaa midaan rumaysnaa ma aha muddadii aan idin tujinaya sanadka ahaa salaaddii soo celiya nasulkhaliil buu u soo qora hadalkii markaysaga mukhtasaru khaliilka ya ayuu u soo qoray wuxuu uhi muddadii sanadkaa aan tujinayey dee gaal aan diintaba rumaysnayn baa idin tujinayaye salaaddii waa inaa qallaysaan oo soo celisaan sheekhi markii buu yidhi markaysaa sannaddii waynu qallaynaynaa salaaddii sannadaa waa qallaynaynaa halkii baa markaysaa qallihii sannaddaas ay bilaabeen sidii bayna ku dhammeeyeen marka calaa kulli xaal dadka markaa daahirkoodaa laga aqbalaa dee wixii yani markaa ay qarsanayaan waxaa dhici karta inay ka duwanaan karaan waxa ka muuqda wallahu aclamu biiimaanikum faktafuu biaahirihi wakiilu saraa'ira ilayh faktafuu ku kaaftooma bidaahirihi iimaanka daahirkiisiiya waxa ka muuqda ee qofka markaa uu muujisanayo yacni ku kaaftooma wakiilu saraa'ira ilayh waxyaalaha uu qarsanayana allaha u tala saarta oo u bandhiga yacni uga hadha yacni inaynu markaa inagu qulubta baadhno inama saara qofka daahirkaynu ka aqbalayna hadduu wanaag inoo muujisto haakada fa innahu alcaalimu bitafsiiliha waayo fa allah alcaalimu bitafsiiliha waa ka u cilmiga leh yacni tafsiilka waxa markaa yacni baatinka ku sugan iyo qalbiyada ku sugan wa ruba amatin tafdulu xorata wa rubba amatin addooni badana addoontaasoo tafdulu lxurata gabadha xorta ah ka yacni fadilnaanayso ka mudan yacni fiihi iimaanka kaga mudan wa haada kani hadalkani taaniisun waxa weeye waa dejin weeye yacni markaa lagu dejinayo binikaaxi ilimaa yacni dadkii baa lagu xasiloonaysiinayaa inana ka didin ay ku xasilaan oo ay markaysa markaa ku degaan oo ay weheshadaan hablaha addoommada ah guurka la guursanayo bacdukum min bacd bacdukum barhkiinba min bacdin barhka kaley ka mid yihiin ay antum wahunna sawaa'un fi ddiin waxaa loo jeedaa qaarkiinba qaarka kaley ka mid yihiin antum idinkiiyo wahunna iyagu dumarka addoommada ahay sawaa'un fi ddiin yacni diinka waa u siman tihiin fala tastankifuu min nikaaxihinna yacnii ha ka santaagina guurkaa guursanaysaan fankixuuhunna guursada yacnii dumarkaa addoommada ah biidni ahlihinna idankaa ehelkooda ku guursada ay ehelkooda maxaa loo jeedaa mawaaliihinna waxaa loo jeedaa cidda markaysagaa lehe sayidka u ah yacni markaa ku guursada idanka sayidkooda ku guursada marka mawlaha waxaa laga tilmaamayaa kii sayidkaa baa laga tilmaamaya almawaali wa asaada looga jeedaa erayga mawla macaani badan bay usoo soo aroortaayoo ilaa labaatan macnay u timaadaa mawla mar waxay u timaadaa in looga jeedo saaxiibka mar naasirka mar sayidka mar ibnu camka mar qariibka mar waxa weeye ka addoon kale mar addoonka laftiisa ka la xoreeyey yacni markaa ee walaagii marka yacni mid walba waa loo isticmaalaa marka macaani badan baa erayga mawla u yimaada marka mawla aclaa iyo mawla asfal baa jira mawla aclaa waa sayidka addoonka lahaan jiray waa mawla aclaa ya amaba leh marka xaqiiqatan markaa mawla asfalna waxa weeye waa addoonkii la xoreeyey isaguna mawlo weeye alwalaau luxmatu ka luxmati nasabi laa yubaacu walaa yuhab waa mawla asfal ya E, shaacirkii yidhi walan yatasaawaa saadatun wacabiiduhum cala ana asmaaa aljamiici mawaali yacnii sayidyaal iyo markaa addoommadood ma sinna iyadoo lala qabo in labadaba mawaali la yidhaahdo oo saadadiina waxaa la yidhahdaa mawaali addoommadii ay xoreeyeenna waxaa la yidhaha mawaali baa la yidhahdaa marka magac iyagoo ka siman ayayna haddana sinnayn fankixuuhunna hablaha addoommadaa guursada biidni ahlihinna ee idanka ehelkooda ku guursada ay mawaaliihinna sayidyaalkooda u sayidka aya yacni lahaa ayaa weli u ah iyagu ha ydin guuriyaan marka sayidyadaasi hadday yihiin markaa rag yihiin iyagaa guurinaya isagaa u weli ah addoonta uu leeyahay isagaana guurinaya haddii qof dumari leedahay ka waran hadday qof dumara leedahay qof dumara qof dumara ma guuriso waata xadiiska nabigu sheegaayo calayhi salaatu wasalaam laa tusawiju almar'atu almar'ata walaa tuzawiju almar'atu nafsaha qof dumari qof dumara ma guuriso qof dumarina nafteeda ma guurisaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waana xadiis saxiixa oo culammadu ay saxiixiyeen haddaba maxay markaa biidni ahlihinna la yidhi waxay culammadu yidhaahdeen ninka qofkaa dumaree addoonta le ninka u weliga ah ayaa guurinaya oo dee maqaamkeedii istaagaya ilayadaa buu guurinayey cidday sayidayadu u ahayd midna wuxuu noqonayaa inuu marka isagu weli u yahay oo guurinaa haakada wa aatuuhunna ay actuuhunna siiya ujuurahunna meheradooda siiya muhuurahunna meheradooda siiya ajri yacni waxa weeye meherka waa la yidhaahdaa magacyo badan buu leeyahayoo dee ajrigu magacyadu leeyahay ka mid tahay fariidaa la yidhahdaa ajri baa la yidhaahdaa sadaaq baa la yidhaahdaa mahri baa la yidhaahdaa xibaa baa la yidhaahdaa yacni markaa asmaa badan buu leeyihi marka ujuur maxaa loo yidhi waxaa loo yidhi waa muqaabila shay oo istimtaaca qofkan dumara lagu raaxaysanaayo ayuu beddel ka yahay saasaa ajri loogu itlaaqay wa aatuuhunna ay acduuhunna siiya dumarkaas ujurahunna meheradooda siiya bilmacruufi macruuf yani markaa siin ku dheehan siiya siin macruuf ku dheehan siiya min hayri malin idinkoo aan markaa ka meermeerinayn malin waa maxay waa in daynta la dibdhigoo la meermeeriyo qofku isagoo awoodi karayo xadiiska nebigu maxaa ku uu sheegayey matlul ghaniyi dulmun yani xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam eh, yani wuxuu sheegaya saxiixa ahi matlul ghaniyi dulmun qofka marka waxa weeye khaniga ah ee xoololeh ee xoolihii haystaa dayinkii inuu meermeeriyaa waa dulmi waa dulmi xadiiskii kalena wuxuu sheegaya layulwaajidi yuxillu cirdahu wa cuquubatah laakiin hadday tidhaahdo dee iyadu ii hay oo aynay markaa eh, iyadu ay markaa dee diiddo tidhaahdo ii hay ay tidhaahdo dulmi noqon mayso amaba marka hore lagu heshiiyey in markaysagaa dib laga bixin doono oo uu noqon doono markaysagaa mid yacni xaalli aan ahayn ee mu'ajal ah laakiin kollayba waxaa fiican markaa lafteeda inuu iska hormariyo ayaa fiican laakiin dulmiga wuxuu noqonayaa marka uu yahay xaalli daynku yahay oo markaa in la bixiyo ay tahay oo deed meermeeriyo bixin waayo min kayri matlin iyadoo meermeerin wax la yidhahdo aan lagu samaynin waa naqsin iyo nuqsaan laga nuqsaamiyey oo wax laga dhimay meherkeedii oo wax laga tuuray aan labada midnaba jirin muxsanaatin ay cafaa'ifa xaal ay dhowrsoon yihiin muxsanaatin ay cafaa'ifa xaal ay dhowrsoon yihiin guursada marka hunna ayaa laga xaalaynaya fankixuuhunna waxaa guursataan muxsanaatin xaal ay dhowrsoon yihiin ay cafaa'ifa qaar dhowrsoon hablahaasi ay yihiin addoommaha ay xaalun xaal weeye hayra musaafixaatin waa laba xaaloo isfangashane hayra musaafixaatin qaaraan sinaysanayn xaalay yihiin safxigu waxay tahay waxa weeye waa daadinta weyi ya marka musaafixaatin ay hayra zaaniyaatin baa laga tilmaamaya maxaa musaafixaad loogu idlaaqay dee cidda sinaysanaysaa yacni bes biyaha un inay daadisaa muraadkeedu yahay oo shahwada gudatee laakiin ubad ka doon iyo wax kale muraadku ma aha ya saasaa musaafixaad lagu itlaaqa ay zaaniyaatin xaal qaar sinaysanaya xaalaynay ahayn yacni guursada jahran si caddaana u sinaysanaya oo zinada waxaa jirtay dumar markaa waxa weeye aqallo la yaqaan oo calan leh ku jiray oo calankaa lagu soo bidhaansado wakhtigii gaalnimada calan baaba ka taaganoo calankaa marka la arkaa la garanayaa halkan meherad inay ka furan tahay yaa meherad xun inay halkan ka furan tahay markaasaa la garanaya markaasaa dabeedna kii zina doonaya waa ku soo tibanaya lama kala leh ya waa taas weyi walaa mutakhidaati akhdaan xalay hablaha addoommadii yihiin qaar markaa waxa weeye aan saaxiibna yeelanayn saaxiib gaara aan yeelanayn waa zinada qarsoon iyaduna taa hore waa zinadii jahriga ahayd ee aan la kala lahayn tan dambana waa zinada qarsoonoo yacni markaa laba yacni markaa saaxiibuunbay ka dhaxaysaa oo si gaara iyagu u wada xidhiidha oo shaqadaa xun sameeya ee zinada ah laakiin nin kale qofkan dumari markaa ma yeesho saaxiibkeedii u yimaadda mooye mid kale ma yeesho marka waa zinada nooca qarsoon weeye labada noocba waa inay ka maran tahay zinadii jahriga ahayd ee waxa weeye markaa caddaanka iska ahayd ee aan la qarsanayn ee aan la kala lahayn iyo tii qarsoonayd ee markaa macmiisha gaarka ah yacni markaa cid keliya ay ismacmiilanaysa walaa mutakhidaati akhdaan akhdaan waa jamcu khidnin khidni waxaa la yhaha saaxiibkaa akhdaanna waa lagu jamciyaa walaa mutakhidaati akhdaan qaar saaxiibba yeelanayana aan ahayn ay akhilaa'a akhdaankaa la fasiraya waxaa macnuu dhacayaa walaa mutakhidaati akhilaa'a qaar saaxiibba yeelanayaan aanahay ahayn akhilaa waa jamcu khaliil yaznuuna bihinna siran saaxiibbadaasoo yaznuuna bihinna iyaga ka sinaysanaya siran si qarsoodiya uga sinaysanaya marka waa inay ka maran tahay zinada markaa nooca labada noocba nooca jahriga ee caddaanka iyo nooca qarsoon ee saaxiibka gaarka ah mid walba waa inay ka maran tahay waa inay dhowrsoon yihiin hablahaasi bishardi waayo gabarh zaaniyada in la guursadaa dee ma aha faidaa uxsinna haddii la guuriyo dumarka addoommaha ah ay zuwijna la guuriyo wa fii qiraa'atin qiraa'o kale waxaa ku sugnayd bilbinaa'i lilfaacili faacil in loo bineeyo qira'ada kale uu ku ishaaray maxay tahay qira'adna waa mughayir siiqa waa mabniu ligayri alfaacil waxaa loo bineeyey yacni faacilkii waxaan ahayn baa loo bineeyey wa fii qira'atin qira'a kalena waxaa ku sugan bilbinaa'i lilfaacil faacilka in loo bineeyo axsanna bay noqonaysaa fa idaa axsanna ay tasawajna hadday guursadaan tasawujkii waxaa loo tiiriyey hablaha addoommaha baa loo tiiriyey hadday guursadaan fain aatayna bifaaxishatin wa fii qira'atin hadduu ku yidhahdo jalaalaynku wuxuu u jeedaa waa qiraa'a sabciye ah shaadda maaha fain aatayna bifaaxishatin hadday faaxisho la yimaadaan zinan zina in la yimaadaan fa calayhinna nisfu maa fa calayhinna korkooda waxaa ku sugan nisfu maa kii cala almuxsanaati yacnii hablaha xorta ah ku sugan ee alabkaari bikradaha shabbadaha ah idaa zanayna markay zinaystaan tawdiixaan buu abkaarta hadda ugu darayaa laakiin erayga almuxsanaat alxaraa'ir baa looga jeedaa laakiin abkaarta maxaa loogu darayaa waxaa loogu darayaa markaa xadkan hadda markaa la sheegaye kala barhmayaa waa xadkii gabadha qofka dumar ee xorta ah ee bikradda ah xadkeedii weeye oo kii markaa rajmigii miyaynay noqon karin yacni dumarkii markaa waxa weeye yani markaa xorta ahaa ee markaa waxa weeye yacni yaga la qabay oo markaa ay noqonayn markaa rajmigii ma noqon karto alrajmu laa yatashatar rajmigii waa qatli dhagaxku dilku dil weeyi waalqatlu laa yatashatar qatliguna ma kala badhmo oo qofkii nus dila lama odhan karo wax la xadayn kara maa marka ka xadidmi kara waa maxay azaaniyatu wazaani fajlidu kula waaxidin minhuma miata jalda boqolka jeedal baa la kala bari karaa ya taqriibkana saa si leeg waa la kala bari karaa oo nisfu sana iyaduna noqon kartaa markaa ka kala barmayaa kaa wey idaa zanayna markay zinaystaan zanayna min alcadaabi oo markaa yani ciqaab ah bimacnaa xad a baa loo jeeda alxaddi xad ah fa yujladna waa la jeedlayaa hablihii addoommada ahaa konton jeedal baa la jeedlayaa khamsiina jalda konton jeedal baa la jeedlayaa jalda wuxuu raacin waayey ikhtisaaran waayo fa yujladana laga garanaya wa yuqarrabna waa la masaafurinayaa nisfa sanatin sanad nuskeedna waa la masaafurinayaa beled kalea loo masaafurinaya wayuqaasu yuqaasu calayhina alcabiid waxaa looga qiyaasanayaa addoommihii labaa ayaa looga qiyaasanaya yacni raggii addoommada ahaana waa looga qiyaasanaya hadday iyaguna sinaysaan yacni konta jeedal baa la jeedlaya walam yujcal ilixsaanu shartan liwujuubi alxaddi walam yujcal lagama yeelin alixsaanu ixsaankoo markaysagaa yacni guurka ah shartan liwujuubi alxaddi shardi loogama yeelin xadka waajibistiis oo wuxuu ku tilmaamayaa fa idaa axsannaa ma fa idaa uxsinna labada qiraa'aba shardinimo laga qaadan maayo oo xadka waajibitaankiisu wuxuu ku xidhan yahay inay marka waxa weeye tahay mid guursatay oo guur soo martay waana dhacday bacdi culammada ka midii inay mareen haddii qofka dumar ee addoon tahay ay bikro tahay oo aan cidi guursan oo ay sinaysato xad ma laha bacdi baa yidhi waayo waxay u fahmeen faidaa uxsinna iyo faidaa axsanna shardinimay ka qaateen markaasay mafhuumu shardiga muxuu noqday haddii ixsaan aanu jirin yacnii nisfigaasi ma jiro laa xadda calayhinna laakiin taasi ma saxna yaa marka shardigan mafhuum ma leh oo muxuu mafhuum yeelan waaye faa'iide kaluu faa'iideynayey faa'iidaduu faa'iideynaya waxay tahay waa inuu caddaynaayo yacnii guurka ay guursadaan amaba la guuriyaa inaan rajmi marnaba ka imanayn marka hadday guur maraan iyo haddaynay guur marin mar marlayba nisfulxaddi baa la xadayaa addoontii oo ah konton jeedal iyo nisfu sana in la masaafuriyo marka faa'idada ku saabsan rajmi marnaba u iman maayo si loo caddeeyaa loo keenay fa uxsinna walam yujcal ilixsaanu ixsaanka lagama yeelin oo guur inay soo marto ah shartan shardi loogama yeelin liwujuubi alxaddi xadku inuu ku waajibaayo xadkaa nisfiga ahi bal liifaadati annahu laa rajma calayhinna aslan e, waxaa loo keenay shardigaa ixsaanka waxaa loo keenay liifaadati faa'iidada uu faa'iidaynaayo annahu laa rajma calayhinna aslan wax rajmi inaanu korkooda ku sugnayn addoommihii marka hablihii addoommahabaa laynoo sheegay raggiina waa la mid marka ma qiyaas baa lagu haleeshiyey mase mafhuum weeye yacni culamada qaarkood waxay waa qiyaas jeli oo waxay noqonaysaa qiyaas ku dhisan nafyulfaariq wax faariqoo muctabaraan u dhaxaynin addoonkii iyo addoontii haddii addoontii sidaa la yidhi addoonkuna waa la mid miyana um, dhici karin inuu ka duwan yahay ma dhici kartoo baabka xuduudda marka la joogo u fiirso haddaa baabka xuduudda marka la joogo alunuusatu waaldukuuratu wa wasfun tardiyun fii baabi alxuduud awsaafta marka laga hadlayo awsaaftu mar waxay noqdaan mu'asir mar walba saamayn bay yeeshaan oo xukun bay keensadaan marna waxay noqdaan tardiyun fii kulli baab meel walba waa tardi meel xukun ay ka keensadaan ma jirto waa nooc labaad marna waxay noqdaan fii bacdi alabwaab oo axkaamta ka mida marka la joogo mu'asir bay yihiinoo saameyn bay keensanayaan waa wasfi muctabar ah baabab kaloo axkaamta ka mida ah marka la joogana dardi weeyo un yacni markaa waxa weeye xukun ma keensanaysoo faariq ma keento saddex nooc bay awsaaftii u qaybsantay dardi iyo mu'asir iyo mid tafsiil ku sugan yahay fii bacdi alabwaabna saamayn ku leh fii bacdi alabwaabna dardi oo aan saamayn ku lahayn adul waalqisar dheerarka iyo gaabnidu meel kastay joogto waxa wasfi dardi wax xukun oo ku xidhan ma jiro xukun sharci oo loo odhanayo waxaa sidaa loo sharciyeeyey inuu dheer yahay daraaddeed inuu gaaban yahay daraaddeed ma jiro meel walba waa dardi xukun ku xidhani ma jiro awsaafta qaarkoodna meel kastay joogaan waxay markaa noqdaan mid muctabaroo saamayn keensanay oo awsaafta axkaamta lagu xidhayo haalibkeedu waa nooca waa nooca weeye awsaafta qaarkood abwaabtay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid ah alunuusa wadukuura labnimada iyo dhadignimada axkaamaha qaarkood farqi bay keensadaan oo wax markaa ragga markaa loo sharciyeeyo dumarka aan u bannaanayn baa jira axkaam badan baa ragga lagu gaar yeelay axkaam badanna dumarkaa lagu gaar yeelay marka unuusada iyo dukuuradu muctabar bay abwaabtaa lagu kala gaar yeelay ta ya imaamada guud iyo imaamada gaarkaee ragga la tujinaayo iyo imaamada guud ee madaxnimada ah dee raggaa lagu gaar yeelay qofkii dumaray dumar waa tujin kartaa laakiin rag ma tujin karto imaamada guudna mas-uuliyaddana ma qaban karto haddama aragta yacni markaa raggii waxaa lagu gaar yeelay yacni dhowr dumara inuu guursado ilaa afar dumara u bannaan oo guur ku kulmiyo dumarkii markaa uma bannaano dhowr nin in mar ay markaa yacni eh, zawjo u wada noqotaa ma bannaana axkaam badan baa lagu kala duwo markaysaa ay ku kala duwan yihiin axkaamo badan oo dumarka ku gaaraa jira axkaamo badanoo ragga ku gaaraa jira wahaakada dhaxalka laftiisaa markaysaga la kala duway cidqiga laftiisa la kala duway caqiiqadiibaa la kala duway yani waxa weye ilaa shan meeloodoo markaysaga waxawa nisfi iyo markaysaga dhammaystiran marka laga kala dhigay baa jira haakada unuusada iyo dukuuradu abwaabta qaar marka la joogana saamayn ma leh xuduudda marka la joogo wax farqiya ma keensato azaaniyatu wazaani fajlidu kula waaxidin minhuma miata jalda wsaariqu wsaariqatu faqtacuu aydiyahuma jazaan bima kasabaa nakaala min allah isku meel baa la mariyey yacni ninku hadduu xado iyo qofka dumar hadday waxado mid walba gacantuun baa la goynaya farqi ma kale lahoo ninka ha loo sii badiyo ciqaabta la odhan maayo zinadii azaaniyatu wazaani fajilduu kula waaxidin minhuma miata jalda axkaamta kale xuduudduna waa caynkaa marka baabka xuduudda marka marka maadaama addoontii sidan la yidhi waxa weeye yacni markaa e, xad kale barhkii baa markaa saaran oo konton jeedal iyo nisfu sana in la masaafuriyo ninkii addoonkaahana waa la mid waayo baabkan wax markaa yani markaa farqiya ma kale leh unusada iyo dukuurada culamada qaar waxay yidhahdeen waa mafhuum muwaafaqa culamada qaarna waxay yidhaahdeen waa yani markaa waa qiyaasna fi ku dhisan ilaa arbacatu aqwaal baa ku sugan qaar baabaa yidhi waa mantuuqo waxaa laga tilmaamayaa waa manduuq markaa waxa weeye yani marka majaazi ah ama xaqiiqi ah oo curfi ah oo waxaa la sheegay marka min baabi itlaaqi iljuzi wa iraadati lkulli bacdi ka mida ah addoommadii baa la sheegay kuwa dhadig ah kulligood baana loo jeedaa culamada qaar baa saa udhigan waayahay labada qowl baa ugu roone markaysa waxaan yani qiyaaska nafyulfaariqa ku dhisan iyo mafhuumka mafhuum muwaafaqaha mafhuum muwaafaqahana sii fiican dalika ay nikaaxu lmamluukaati hablaha addoommada guurka la guursanaya cinda cadami tawli marka maal lagu guursado oo qof dumaroo xora la waayo agteeda liman khashiya wuxuu u sugnaaday cidda ka baqata khaafalcanata dhibaatada ka baqata dhibaatada maxaa looga jeeda azina zinada ka baqata wa asluhu ay aslulcanati damiirka haadu wuxuu noqonayaa canadka wa asluhu asalka markaa canadku almashaqatu waa dhibaatada sumiya bihi waa lagu magacaabay bihi ay bilcanati canadka waxaa lagu magacaabay azina zinada markaa sumiye zina zinadii waxaa eh, lagu magacaabay bihi ay bilcanati mafcuulkii labaad baa ba'da lagu gaadhsiiyey waa kii magaca ahaa waa alcanat ay bilcanati bay noqonaysa mashaqadii waxaa lagu magacaabay ama dhibaatadii zinada liannahu maxaa yeelay marka waxa weeye zinadu sababuhaa waa sababteedi weeye bilxaddi muxuu sabab ugu yahay xadka la xadayo oo xad laga jarayo fi dunya adduunyada gudaheeda oo xadka xaddu zina baa markaa lagu fulinaya xaddu zina ayuu lagu fulinaya iyo walcuquubati ciqaab fi laakhirati aakhira la ciqaaba marka dhibaato adduunyada dhibaato aakhiraba dee wuu sababaya zinadu waa sababaysa dalika liman khashiya alcanata minkum xaaluu idinka idinka mid yahay bikhilaafi man laa yakhaafuhu bikhilaafi man kiibaa ka duwan laa yakhaafuhu canadka aan ka baqayn mashaqada zinada aan ka baqayn zina inuu ku dhaco oo min alaxraari xor falaa yaxilu lahu nikaaxuha uma bannaana qof dumaro addoona inuu guursadaa mar haddaanu naftiisa zina uga baqin inuu gursado markaa uma bannaana marka qof dumaro addoona wakada man istataaca tawla xura wakadaa saasoo kale u ahaado aynay u bannaanayn man istataaca kii kari kara tawra xura yacni maal uu qof dumara ku guursado ya ay tawla nikaaxi xura qof dumara markaysa markaa maal uu ku guursado kii kii kari karana isagana uma bannaana inuu addoon guursadaa halkaa ayayna kaa qaldamineen yacni milkulyamiinka loogu tegaya iyadu guur maaha maxaa loo diidayaa markaysa markaa yacni hablaha addoommada in la guursado wuu inoo sheegi doonaa waa lianlaa yasira alwaladu raqiiqan waa si aanu ubadku u noqon addoommo u noqon ila qof dumaroo markaa cid kale leedahay oo addoon ah mamluukana cid kale u ah markuu guursado attaabicu taabic yacni ubadkeedu yaday raacayaan xagga addoonnimada nasabka aday ku raacayaan laakiin xagga riqiga iyo xornimada iyo addoonnimada waxay raacayaan hooyada haddii ubadka hooyadooda ay xor tahay xor bay noqonayaan hadday hooyadood addoon tahayna addoommay noqonayaan marka ciddii hooyadood lahayd ee mamluuka u ahayd waa cid kale bay ubadkaasi addoommo u noqonayaan ayay ubadkaasi addoommo u noqonayaan taabicu attaabicu taabic haddama arta marka waxa weye halkaa waxaa uga soo biiraya ciddii addoontaa lahayd maal baa uga soo biiraya ubadkaaguba hadduu doono iibin karaa baddeed cid kalu aryaga iibsanaya yacni shan addoommo oo yaryar markaasuu cid kale ka faasaxayaaba markaasuu ciddaa addoomo u noqonaya milkulyamiinku lama mid ah milkulyamiinka isagaa leh ilaa ubadkiisa addoonsan maaye laakiin waxaa laga hadlayaa waa zawaajkii zawaajkuna waxay ka imanaysaa maxay qof dumaroo addoonoo cid kale leedahay ayaa mulkigii ciddaas iyadoo ku baaqi ay tahay buu markaysagaa ninkana guursanayaa cudurdaarkaas helay ee shuruuddu ku dhammaystirantay markuu guursaday waa ku intifaacayaa ubadna waa ka dhalayaa laakiin ubadkiisu addoommay noqonayaanoo dee hooyaday raacayaanoo cidday addoonta u ahayd bay ubadkaagiina addoommo markaa u noqonayaan markaa si aan ubadku addoommo u noqon baa loo diidayaa guurkaas wa calayhi shaaficiyu shaafici ayaa ku sugan markaysaga shuruudda caynkaasa inay saa tahay wa kharaja biqowlihi waxaa ku baxay hadalkiisa allah uu yidhi min fatayaatikum almu'minaat alkaafiraatu kuwa gaalada ah baa ku baxay falaa yaxilu lahu nikaaxuha uma bannaana guurkoodu uma bannaano inuu guursadaa walow kitaabiyaadba ha noqdaan walow cadima haba waayo maal uu ku guursado qof dumaroo xor ah wa ka boqo zinabe uma bannaanaanayso yacni hablo addoomma ah oo gaalo ah walow kitaabiyad ba ahaadeen inuu guursadaa uma bannaana waxaa shardi ah inay mu'minaad yihiin laba nuqsaanood laysma raaciyo addoonnimada yani la guursanayo addoonta ah nuqsaantaas yaday ku sugan tahay haddana gaalnimo inay u raacdo ay kitaabiyad noqoto lama ogola wa an tasbiruu inaad sabirtaan can nikaaxi almamluukaat yacni hablaha markaysaga addoommahee la leeyahay guurkooda inaad ka sabirtaan oo iska daysaan baa khayrun lakum idiin khayr badan lianlaa yasiira alwaladu raqiiqan si aanu markaysagaa ilmuhu u noqon yacni markaa addoon aanu u noqon addoon laakiin waxaan u noqonayn haddii markaa cidda lihi ay cid maxram ku a ah tahay cid maxram ku ah hadday tahay tumaatikahaan buu u xoroobayaa ya man malaka daa raximin maxramin cataqa calayhi cid maxramnimo u saaxiiba yacni kii markaa waxabay mulkiyaa waa ka xoroobaya xor buu noqonaya yacni isla marka uu mulkigiisa sidaa ugu dhaco ayuu markiiba xor yahay uma baahna in la yidhaha waa la xoreeyey taasi waa ka duwanaanaya wallahu hafuurni allah waa dembidhaaf badan yahay raxiimun waa naxariis badan yahay bitawsicati fii dalik ballaadhinta uu arrinkaa idiin ballaadhiyo idiin ruqseeyey waa naxariis badan yahay marka waa idiin naxariistay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk